bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sideedaad oo suuratu tawba ka mid ah alla subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay cahdigii kufaarta sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku buriyey ayaa alla noogaga soo warramay in cuhuudi gaaladoo dhan sanadkii oo sagaalaad suuratu bara markay soo degtay in la buriyey ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay suuraddan bilowgeeda ilaa muddo waxa weeye lagu sii soco doono ilaa laga gaarayo dhowr iyo soddon aayadood marka waxaa hadda noogugu dambaysa ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa mushrikiinta caadi uma ahaanayow dha ilaahay ilaahay agtiisa iyo rasuulka agtiisa oo cahdi ilaahay iyo rasuulkiisa agtiisa u lama jiro maxaa yeelay ilaahi iyo rasuulkiisa way ku kufriyeen wayna dhafreen waxaa lasoo soo istisnooda qoladii hore aan soo sheegi jirnay nimankii banuulama ka ahay kuwaasow dha ilaahi subxaanau watacaala oo aad ballanteen masjidulxaraam agtiisa maalintii iyo yomulxudaybiya fama istaqaamuu lakumow dha ilaahay markay idinkugu nagaanayaan muddaday idinkugu nagaadaan cahdiga oosan idinka jebin adinkuna ugu nagaado dha ilaahay in allaha yuxib lmuttaqiin odh ilaahay kuwa mutaqiintaana alla waa jecelyaho ilaahay waa sawaabinayaa marka hadda istifaamkii oo aayadda hadda aynu ka soo baxaynay oo kaleentood inaan waxa weeye gaaladii cahdina aysan iska lahaynin isla markaasna waxa weeye hadday naga guul helaan wax ay nagu dhowrayaan aysan jirin ay qaraabanimo nagu dhowraynin ballana aysan nagu dhowrayn ha ilaahay nooga warramaya subxaana wa tacaala marka alla wuxuu yihi subxaanau wa tacaala kayfa sideebu kayfa yakuunu lahum cahdun weye kayfa sideebuu yakuunu lahum cahdun gaalada cahdi ugu ahaanaya ree ballan ugu suurtagelaya ay ballan u ilaalinayaan waa maye weye walxaal in yadharuu hadday ku liibaanaan calaykum korkiinowdha ilaahay laa yarqibuu fiikum aysan idinku turaynin ilan qaraabanimo iyo walaa cahdi owdha ilaahay yuriduunakum xaal ay idin raalli gelinayaan biafwaahim afyaalkooda ilaahay wata'daa quluubuhum laabtooduna ii diidayso wax ay qalbiga ay afka ka sheegaayaan wa badankooduna faasiquuna kuwa faasiqiina ay yihiin alla wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala kayfa sideebuu cahduugu ahaanayaa kufaarta wal xaal in yadharuu hadday ku qaalib noqdaan macnaha ay ku liibaanaan markay idinka adkaadaan weeye calaykum korkiinna laa yarqubow aysan idinku turaynin laa yuraacuunayo fiikum dhexdiin aysan ku ilaalinaynin ilan qaraabanimo oo hadday idinka adkaadaan oy awood idinka helaan aysan idinku dhowraynin qaraabo ayaad nimankaan la timiin ee ballan markaasi ugu suurtagelaya oo ballan liilagelawdh ilaah waa maye iyo walaadinna walaaadimatanowdh ilaah caadina aysan idinku dhowraynin marka intaasoo dhan hadda dimadaanu waa iska maaragtay cadafkaanu ah, waa iska cadfu tafsiiraa layidhi marka hadda ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala qaraabanimo idinku dhawri maayaan caadina idinku dhawri maayaan bal yu'duukum mastadaacu weeye waxa weeye inti ay awoodi karaan way idin dhibayaan haddana alla wuxuu dhahay subxaana wa tacaala yurduunakum way idin raalli gelinayaan biafwaahim akhyaalkooda idinku raali gelinayaan taasaan waxaa la caddaynayaa xaalkooda miina weeye markay guul waayaan oysan awood idiin haynin oysa markaasi idinka qaalib noqonin afkooda idinku raaligelin aanow ilaahay ah. laakiin haddii awood ay idin helaan way idin laynayaan waana idin dilayaan aadi iyo waxa idinku dhowraayaanna ma jirta weye laakiin markii ayagu aysan awood lahaynin ilahi wuxuu yidhaha yahluunakum waxay idinku raaligelinaayaan biafwaahim afyaalkooda idinku raaligelinayaan eesay idinkaa quslaayaan wada hadal fiican bay idin leeyihiin ilaa awood ma lehe walxaal ka'daa ay diidayso dha ilaahay quluubum laabtooduna ay diidayso qalbigoodu wuxuu diidaya alwafaa'i bihi weeye waxaas ay sheegayaan inay oofiyaanna qalbigoodu waa diidayaan walxaal ka'daa quluubum laabtooduna ay diidayso dha ilaahay marka wixii qalbiga kama jiraan afka kaliya weeye waa sifada kufaarta iyo munaafiqiinta oo waxaa weeye dhabashay kuu casaynayaan way kula qitlaayaan markii dantooda ay kugu haystaan weeye markay ayagu awood helaan adigunaad markaas awoodla adaano waxa weeye markaas way kugula taabsanayaan marka qolada noocaas ow ilaahay see ballan ugu suurtagelaya ballan lakila waa maya wey maxaa ballan ma laha waa dad waxa weeye markay awood leeyihiinne wax ay kugu dhaafaayaan aysan jirin markay awood beelaanne waxa weeye munaafiqnimo markaasi kugu qoslaaya oo qalbiga markaasi waxaweye oo kaa xun haddana waxa weye lisaanka kaliya kaaya qoslaya wey waatirun badankooda dhaajina ilaahi subxaana watacaala faasiquuna waa kuwo faasiqiin agsarkooda dhee faasiqiin weyo aad ay u burinayaan wey ishtaraw way sharaysteenowba ilaahay bi aayaatillaahi ilaahi aayaadkiisa qur-aanka tamanan dheef ayay ku sharaysteen qaliilan oori oo adduunyaa weeye ishtarow way sharaysteenowd ilaahay istabdeluu way bedel qaateen weeye ilaahay aayaadkiisii ayay maaragtay waa bedel qaateen oo waxay ku bedel qaateen alacraab alfaaniya weeye wa shahawaat zaa'ira weeye shay adduunye ah oo caral ah oo birbir adduunye ah ayay aayaadka ilaahay ku bedel qaasheen oo aayaadkii waxay ka tageen camalfalkoodi bay ka tageen aayaadkii allah ayay ka tageen liajli dunya ayna waga tageen weye shahawaaday raaceen waxyaabaha nafta ishahaynaysa oo adduunkan wax yaroo baaba'aay ah weye marka shiruhu sidaas weeye tamanan dheef ayay ku bedel qaateen ow ilaahay qaliilan oo yar dheef yar ayay ku bedel qaateen wey dheef yaray ku bedel qaateen oo adduunya weye adduunyo mar walba waa dheef qaliila weye aayaadka ilaahay wixii lagu bedel qaato mar walba dheef yaray noqonayaan dheef hadday sikas uga yihiinne oo adduunyadoo dhan haddii lagu siiyo haddii waxa weeye aayaadka ilaahay wax yar xaraf ambase shaqal xataa qur-aanka kamid mid ah haddaad ku bedel qaadato toban qayan buu noqonayaa maxaa yeel waxay raaceen shahwaadka nafsigay raaceen saasaa la leeyahay oo aayaadka ilaahay waxaa laga wadaa tarakuu itibaa ahaa lishahwaati walhawa weye aayaadka alle inay raacaan bay ka tageen shahawaad daraaddiisa iyo hawo ayna ugaga tageen saasaa laga wadaa fasaduu way jeediyeenow ilaahay dadka can sabiilihi ilaahay diinkiisay ka jeediyeen innahum ayagana saa'a waxaa xumaaday maa shay ayaa xumaadow dha ilaahay yacmaluuna kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal falay alla wuxuu yidhi subxaana wa fasadii way jeediyeenow ilaahay manacu naasa weeye dadku waxay ka manciyeen min itibaaci diin alislaam weeye waaliimaan diinta islaamka iyo iimaanka inay raacaan ayaguna way ka jeesteen dadkana way ka jeediyeen weeye innahum ayagow dha ilaahay saaa waxaa xumaada bi'sa waxaa baatil haaday maa shay ayaa xumaadow dha ilaahay kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala waxa ay camal falayaan ayaa shay baatil ahowdha ilaahay maxaa yeela way baadiyoodeen wayna maaragtay waa kufriyeen mayrkoodna way baadiyeen weye way baadiyeeyeen laluu weeye marka almaksuusu bidami ayaa maxduufo camalhum haadaa weeye camalkoodan ayaa baatil haaya saas weeye camalkan ay haayaan oo aayaadka ilaahay ay ku iibsadeen saman addunyooq ayaa ay ku iibsadeen laa yarqubuuna idinku tiri maayaanu ilaahay inaga laa yarqubuuna tiri maayaanu dhahay alle sii mu'minin mu'min tiri maayaan ilan qaraabanimo ku tiri maayaan walaa dimatan cahdina ku tiri maayaan ilaahay hadda aayaddan waa la soo celiyaa layidhi oo hadda markii horeba waa lasoo sheegay oo ilaahay subxaanau watacaala waa si uuna soo dhahay laa yarqubuu fiikum ila walaa dimatan haddana ilahay wuxu uhi subxaana watacaala laa yarqubuuna ma tiraayaan kii mu'minin mu'minow dha ilaahay ilan qaraabanimo ku turi maayaan walaa dimmatan ahdina ku turi maayaan waxaa weeye qof mu'mina qaraabanimo ku turi maayaan ahdina ku turi maayaan wey waxaa loosu celceliyaa layidhi meeshaan tashmiic ayaa lagu siyaadinayaa iyo taqbiix weeye maxaa yeele maqaamu demku waxa uu yahay baa layidhi maqaamulmadxiyaa layidhi haddii markaasi waxa weye maqaamu dam laga dhigaa layidhi ka maqaamulmadxiyaa layidhi waxaa ku sugan baa layidhi idmaar ayaa ku sugan marka hadda meeshaan maqaamu damki ayaa waxaa laga dhigayaa ka maqaamulmadxi marka damkooda ayaa la badinayaa weeye sida loo fool xumaynaayo alla wuxuu yidhi ulaa'ika kuwa aasowdha ilaahay oo kufaartaahay hum ulmuctaduuna waa kuwa xadgudbowdha ilaahay wa ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay subxaana wa hum ulmuctaduuna waa kuwa xad gudbay ayuu dha ilaahay fain taabuu haddii ay noqdaanow dha ilaahay oo wa aqaamuu ay oogaan assalaata salaada wa aatow zakaata zakadana ay gutaan fa ikhwaanukum walaalihiinna weeye fain taabuu hadday noqdaanow dha ilaahay subxaana wa wa aqaamuu ay oogaan assalaata salaadow dha ilaahay wa aatow zakaata zakadana ay gutaan faikhwaanukum walaalihiin ow dhila fahum ikhwaanukum walaalihiin weeye faikhwaanukum taana waxay noqonaysaa khabar mutadiisa oo maxduuf yahay jumladuna fii maxalli jasmin ay taallaa markaasi oo jawaabu shardi ah ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala fain taabuu hadday noqdaan oy kufrigaa ka soo noqdaan waaqaamid salaata salaada ay oogaan oy salaada la yimaadaan arkaan shuruud aadaad owqaadeeda kul ay la yimaadaan waatawu zakaata zakadana ay gutaan faikhwaanukum foom kuwaas ikhwaanukum walaalihiina weeye walaalihiinay noqonayaan fi diini diinta idinkugu walaala ah haddii intaas laga helo dha ilaahay wanufasilu laayaati aayadaha waanu caddaynaynaa howdha ilaahay liqawmin qoom ayaanu caddaynaynaa qoomkaasoo yaclamuuna garanaayo dha ilaahay wanufasilu laayaati aayadaha waanu caddaynaynaa howdhahay alle liqawmin qoom ayaanu caddaynaynaa qoomkaasoo yaclamuuna garanaayo oo tadaburaayo aayadaha ilaahay subxaanau watacaala alla waxaanu caddaynaynaa ayuu dhahay dadka tadaburaa weye yataciduuna kuwaan samaya weye oo rumaynaayo hadda cilmigiina waxaa loo fasila tadabur baa layidhi maxaa yeel muraadka looga jeedaa wuxuu yahay cilmu yaxsulu macahu lidcaan ayaa loola jeedaa cilmi oo micigiisa idcaan ikraar waxaa weeye uu xasilaha weeye ee cilmi oo layska idlaaqa kaliya maaha weye oon tadaburaaudha ilahi subxana wataala ayaan u caddaynaynaa wainaka sida hadday buriyaan odha ilaahay aymaanahum baaryaalkooda hadday buriyaan min bacdi cahdihim cahdigooda bacdigiisa oo wadacnuu ay buraan fii diinikum diinkiina faqaatiluu la dagaalama mu'miniinow a'immata alkufri kufriga imaamiyaashiisa la dagaalama innahum ayaga laa aymaana cuhuudow dha ilaahay lahum ayaga uma sugnaanin lacallahum markaas waxay mudan yihiin kolka aad la dagaashaan yantahuuna inay ka joogsadaan gaalnimadow dha ilaahay alla wuxuu yidhi subxaana watacaala wain makatuu hadday buriyaan odh ilaahay ay maana umowdh ilaahay ballayaalkooda hadday buriyaan hadda aymaan baa laga cabdayaa layidhi maxaa yeele cahdiga marka la gelaayo ayaa waxaa lagu kabi jiray baa l dhaar baa lagu kabi jiray markaasa hadda waxaa weeye dhaarti ayaa markaasaa lagu sheegay oo markaasi cahdigii loola jeedo waa marka cahdiga oo dhaarta lagu qabo marka dhaartigaa laga cabiray keliya wain nakatuu hadday buriyaan udha ilaahay mushrikiintu aymaanahum baariyaalkooda hadday buriyaan macnaha caadiyaashooda laga wadaa waa adiga dhaafka lagu adkeeyey min bacdi caadiimow dha ilaahay ballankooda bacdigiisow dha ilaahay ballankii dhaarka lagu adkeeyey hadday buriyaan oo ilaahay min bacdi ahdiin ballankooda bacdiisa markii lala ballamay oo ballan lala galay hadday buriyaan ow dha ilaahay oo wadacanu ay diraan ow dha ilaahay fii diinikum diinkiina ay diraan diinta durudeeda waxay kamid mid tahay ballankii buruntiisiba weye diinta islaamka ay ceebeeyaan weye faqaatiluu la dagaalamow ilaahay a'imata alkufri kufriga imaamiyaashiisa weye kufriga a'imadiisa la dagaalamow dha ilaahay hadda a'imada markaasi kaliya ma ahane wixiiba markaasi arrintaa sameeya ayaa waxaa lagu tilmaamayaa inay la yihiin a'immatulkufri weye ladaa ru'asaa ru'asaa'ah weye marka waxaa ku sugan meesha walciraahiruulmaqaabalwalwar weeye inahum ayagow dha ilaahay laa aymaana cuhuudow dha ilaahay ballanyaalo lam ayago uma sugnaanin wax ballan lama ahanow dha ilaahay ee la dagaalama lacallahum waxay mudan yihin markaad la dagaalantaan yantahuuna inay ka joogsadaan kufrigow dha ilaahay alaa tuqaatiluuna saylama dagaalamaysiinow dha ilaahay qooman qoom qoonkaasoo nakasuu buriyey aymaanahum caadiyaashooda buriyey oo wahamuu hamiyey biikraaji rasuuli rasuulka bixintiisa hamiyey alaa tuqaatiluuna sow la dagaalami maysiin odha ilaahay qooman qoon sow lama dagaalamaysiin qoonkaasoo nakasuu buriyey aymaanahum odha ilaahay cahdiyaashooda buriyey alaadaan markaasi waa litaxdiir weeye la dagaalamo weye in lala dagaalamo kufaarta ayaa laisku boorinayaa marka waxaa weeye adalabu bixasin wa ifcaajinaa la idhaah laysa saafin maxaa yeele waxay ku sifoodeen ba layidhi saddex sifo ayay ku sifoodeen ba layidhi mid kastoo saddexdaa sifo kamid mid ah waxay keenaysaa in lala dagaalamo waa si hadda ilaahay noo sheegaayo alaa tuqaatiluuna say la dagaalaymaysiinow ilaahay qooman qoon qoonkaasoo nakasuu buriyey aymaanahum ballanyaalkoodi buriyey waa midkaas wahamuu hamiyow dhaadano ilaahay biikraadi rasuuli rasuulka bixintiisa maka laga bixiyo taasina laba weeye walxaal hum ayaguna bada-uukum ay idinku bilaabeen own ilaahay dagaalka awala maratin marati u horaysa dagaalka waxaa lagu wadaa siyaadaynu kasoo waramaynayo nimankii obanu khusaacahay waa kuwii markaasi banu bakar dagaalka ku bilaabo qurayshunawka u kaalmay marka saddexdaasi waxay keenaysaa ballanka inay buriyeen oo haddana waxaa weeye lala dagaalamaayo walxaal hum ayaguna bada-uukum ay idinku bilaabeen ow ilaahay dagaalka awala maratin maratii u waraysa atakshaynaw miyaad ka cabsanaysiin ow ilaahay haka baqinow dha ilaahay fallaahu alla ayaa axaqu ku xaqnimo badan an takshaw inaad ka cabsataan fii tarki qitaalihim iyo dagaalkooda aad ka tagtiin atakshawna ma ka baqaysaano ilaahay haka baqina wey dagaalkoodaa laysku boorinayaa fallaahu alla ayaa axaqu ku xaq leh an takshow ka cabsatiin ee ma ahna ayay ka baqdaan weye in kuntu haddaad ka ahaateen odh ilaahay mu'miniina kuwa rumeeye haddii aad tihiin ilaahay baa xaq ku leh in isaga laga cabsado ase ilaahay baa idinkula ule ilaahay ee la dagaalamay kufaarta faafiruu la dagaalamow dha ilaahay yucadibhum ullaahu alla waa cadaabayaa biyeydiikum jamcihiinna ayuu ku cadaabayaa wayuqdihim alla waa dulaynayaa wayansurkum alla waa idinkaga gargaarayaa calayhim korkooda wayashfi alla waa shaafinayaa suduura qoomin qoom laabtooda mu'minuuna oo mu'miniina wayudub alla waa teginayaa gayda quluubihim quluubtooda caradoodana waa teginayaa wayatuubullaahu alla waa ku soo noqonayaa calaa ma yashaau ruuxa uu doono wallaahu allana caliimun allii ku cilmile weeye wax kasta oo la samaynaayo xakiimun allii farkii muu uu sancaynaayo ilaahay wuxu yidhi subxaana markii dagaalkooda inugu soo gooriyey wuxuu dhahay qaatiluuhum weeye warkaana waxa weeye amar weeye oo lagu sheegi doono dawowlihiisa shan amuuroodaa lagu sheegayaa taas ilahum weye markaas jawaabul amarku wuxuu noqon doonaa shan ayuu noqonayaa qaatiluuhum la dagaalamow ilaahay waatan shanta arrimood oo markaasi jawda yucadibhumullaahu alla waa cadaabahu ilaahay waa kow markaad la dagaalantaan kufaarta ilaahay waa cadaabayaahoo qabli ayaa ilaahay ku cadaabayaa bieydiikum kamciinuu ku cadaabayaa saddex wayuqdihim alla waa dilaynayaa ilaahay waa hoojinayaa oo ilaah wuxuu ku eejinayaa bilcasri waalqahri weeye in la qafaalo oo la qahro ayaa ilaahi subxaanau watacaala ku dilaynaya saddex wayansurkum alla waa idinkaga gargaarayaa calayhim korkooda ayaa alla idinkaga gargaaraya ilaah wuu idinkaga gargaaraya wayashfi alla waa shaafinayaa hawdha haddana ilaahay suduura qoomin qoom laabtoodawdha ilaahay mu'miniina oo mu'miniin hawdha ilaahay ilahi wuxu yidhi watacaala wayansurkum alla waa idinkaa gargaarayaa calayhim korkooda wayashfi alla waa saafinayaa suduura qoomin qoom laabtoodowdha ilaahay mu'mina oo mu'miniina wixii markaasi waxaa weeye lagu falay nimankaas waxaa weye bani khusaaca nimankii aynu soo maraynay ee khilafada la'ahay rasuulka calayhi salaatsalaam iyo asxaabtiisa xilfigooda ku jira weeye markii waxaa weeye gaalada lala dagaalamo wixii dagaalkaas ka gaaray ayaa markaasaa waxaa weeye haddii gaalada la jibiyo oo la laayo qalbigooda ayaa saafismaayo afar weydid alla waa teginaya hawdha ilaahay gayda quluubihim quluubtooda aradoodana waa teginayaa wayudib alla waa teginayaa gayda quluubihim quluubtooda ilaahay arada ku jirta ilaahay waa teginaya kurbada ilaahay waa ka qaadaya markii cadowgoodii la jibiyo alla haddana wuxuu dhahay sumaya yatuubullaahu alla waa ku soo noqonayaa calaa man yasaa doon oo qofkii ilaahay u doonane ilaahay waa ku soo noqonayaa oo islaamka ayuu ceynayaa sida hadda abi sufyaan oo kaleentood oo imaamdiili ahaa jiray markii dambena waxaa weeye dagaalkii makii markii lagu qabsaday markaas ayuu soo islaamay marka wayatuubullaahi ow dhilaah alla waa ku soo noqonaya calaa man yashaa ruuxa uu doonaayo ee gaalada la dagaalamow dhilaahay wallahu allana caliimun allee cilmila weeye khalqigiisa xakiimun allee fal sugan weye ilaahay subxaana watacaala wux uu am xasibtuma waxaad u malayseenowdha ilaahay aan tusraku in laydinkategaayo lama xaalamaa yaclamullahu alla uusan ogaanin alladiina kuwa jaahaduu jihaadaya oo minkum idinka idinka mida oo walam yastafiduu aan yeelanaynin min duunillahi ilaahi kayrkiisa iyo walaa rasuulihi rasuulka kayrkiisa weliijatan walay hoota iyo walaalmu'miniina mu'miniinta weliijatan walay hootaag aan yeelanayn wallahu alla khabiirun allii caalimku ah weeye ayuu dhaha ilaahi subxaana wa bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan marka hadda jihaad baa laysfaray yaadku waxaa ku sugan imtixaan baa ku sugan oo nafta imtixaan baa ugu sugan marka in lays imtixaanaayo imtixaan laabudda ay tahay ayaa ilaahay nooga warramaya ilaahay markaa wuxuu dhahay istifaamtana waxay noqonaysaa istifaamu inkaari bay noqona bimacna nafi waxa weeye imtixaan la-aan ma jirays am xasibtumow ilaahay ma waxaad u malayseenow ilaahay an tusraku in laydinka tegaayo oo waxa weeye waxba aan laydin farayni wax takaaliifa aan laydin saarayni masaasaad u malaysayaan maana arrinta saas wey in ilaahay subxaana wa iska goodaysiin ayagoon jihaad iyo waxba laydin farin oon takaaliif laydin saarin sidaad sidaas maad u malayseeno ilaahay ma aan arrinta saas weeye am xasibtuma waxaad u malayseenowdh ilaahay an tutrakuu in laydinka tegaaya mu'miniinow wal xaal lamaa yaclamillaahu lam yaclamillaahu alla ousan daahirin cilmiga ilaahay waa qadiim ee waxaa loola jeedaa cilmigan cilmi duhuur weeye ilaahay dadka ayuu wada tusayaa qof walba siduu yahay waa laystusayaa waxa weeye xaalado oo jarrabaada ayaa ilaahay arlada keenayaa dadka waa lagu kala baranayaa oo ilaahay isagu addoomintiisa waa yaqaanaa laakiin annaga markaasi oo addoomanka ah ayaanan is-aqoonin markaasaa ilaahay iskaanya barayaa oo qof walba si aan loo maleeyeyn ayaa ka soo baxaysa kolkaasaa imtixaankaasaa laysku baranaya maxaa yeele intaan imtixaan la sheegin laysma aqooni jirin laakiin markii jarrabaad ay timiday waa laysku bartay oo cilmuduhuura ah meeshaas ka dhacay walxaal lamaa yaclam illaahu lam yaclam illaahu alla uusan daahirin alladiina kuwa jaahaduu jihaadaayo oo minkum idinka idinka mida ah, oo ikhlaas ku jihaadaayo oo walam yastafiduu aan yeelanaynin min duuni illaahi ilaahay tukadiisa iyo walaa rasuulihi rasuulka sukadiisa iyo walaalmuminiina muminiinta waluujatano ila wada hoosaad aan yeelnayn waluujada macnaa min alwuluuj ayaa laga soo qaatay wahuwa dukuul weeye macnaha waxaa weeye waxaad u malayseen in laydinka tegaayo mise qawlikum aamanaa weeye inaad aamanaa keli aad tihaahdeen ma aha rag saas weeye bal yudhiril mujaahida minkum ilaahay waxau daahirinayaa midka jihaadayo idinka idin kamid ah, ah ikhlaaskiisa ayaa ilaahay midka kale ka daahirinayaa oo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta wax ka sokeeyane aanay markaasi xariir ka dhiganaynin sidii kufaarta ee munaafiqiinta oo kale waxaa la rabaa markaasi waxa weeye in ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta la jeclaado ah, markaasayna ilaahay walam yastakiduu aan yeelanaynin min duunillaahi ilaahay tukadiisa iyo walaa rasuulihi rasuulkiisa iyo walaalmu'miniina mu'miniinta weliijatan wadaheesaa bidaana weeye wallaahi allow dha ilaahay khabiirun alliha caalimkaa weeye alle bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan ilaahay caalim buu ku yey subxaana watacaala qof walba wuxuu samaynaayo ilaahay waa ogi marka ilaahay asaga cilmigiisu qadiim weeye dadka ayaa asaga tusaaya cilmiga ilaahay waa cilmi qadiimo wax walba waa ku ogyahay ilaahay subxana watacaala qabla shayga intuusan aanko maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masjid allaahi shaahidiina calaa anfusihim bilkufr ulaaika xabitat acmaaluhum wafi nnaari hum khaaliduun inamaa yacmuru masaajid allaahi man aamana biاllaahi walyowmi alaakhiri waaqaama asalaa walam yaksha ila allaha facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala maa kaana uma ahaanin lilmushrikiina mushrikiinta an yacmuruu inay camiraan masjid allaahi ilah masjidkiisa ay camiraan inay masjidka ilaahay camiraan muuminiinta kufaarta wuxuu suurtagela macnuu ilahay shaahidiina xaali inkuu uga markhaati kacay calaa anfusihim naftooda bilkufri gaalnimow dha ilaahay ulaa'ika kuwaas khaalidiin wa naari naarta dhexdeedana hum ayagu khaalidiina kuwa ku waaraw ilaahay ilahi wuxuu yidhi subxaana wa maa kaana uma ahaanin lilmushrika inay camiraan masjidallaahi ilaahay masjidkiisa ama masaajidallaahi ilahay masaajidiisa la yidhaahdo kay nusuulka aayaddan iyo aayadda ku xigtaa wuxuu ahay baa layidhi rag oo markaasi jamaacahoo ru'asaha quraysh ka mid ah quraysh madaxdoodii oo maalintii bedel la qafaashay waxaa kamid ahay sayid cabaasaa kamid ahay oo rasuulka adeerkiisa ahay waxaa markaasi soo qaabilaa layidhi jamac oo asxaabu rasuulilaahi ayagoo ku eedaynayaan tukan yahay iyo qalaabogoynimadiisa markaasuu cabbaas wuxuu dhahay war maxaad u sheegaysiin annaga eetayna waad u qarinaysaa wanaaggeena markaasaa waxaa layidhi waa la kumaxaasina warma wanaagaad leedihin markaasuu nacam buu dhahay annagu waa idinka fadli badannahu dhahay annagu masjid alxaraamaan camirnaahu dhahay masjid alxaraam ayaanu camirnaa haddana wuxuu dhahay kacbadana waanu khidmaynaa dadka xujayda waanu waraabinaa qofka lasoo qafaalana waanu sakinaa hadalladaasuu ku dooday marka hadalladaas wax aasaas lama ahan masjidulxaraam ayaan camuraa oo aan camalkeedmeeyaa asaan camalkeedu lahayn waxba tari mayso xaajiga ayaan xujaydan wax tarnaa aan camalkeedu lahayn waxba tari mayso qofka muslimka ahaan u gargaaraan kafaalka iyo safarkayaan waxba tari mayso meesa waxaa loo baahan yahay aasaas ayaa loo baahan yahay waxaas leeyihiin ee markaasi kacbada ilaahay baa dhowray weligeedayna soo iskaeeday iska mukaramo eeday ilaahay yaana sharfay cid markaasi eeada sharafka doonaysana ma jirto waxaa la rabaa qofkii kacbada sheeganaya inuu isagu laftirkiisu qof diinta ku hagaagsan oo xurmale inuu yahay ayaa laabud ah weye lee sheegashadaas waxba tari mayso taasaa ilaahay ka diida mushrikiinta maa kaana uma ahaa ahaanin buudha ilaahi lilmushrikiina mushrikiinta an yacmuruu inay camiraan masjid masjidallaahi ilaahi masjidkiisaba masaajida alle ha ahaato kacbada iyo kayrkoodaba shaahidiina xaaliyan kuwa uga markhaati kacay calaa anfusihim naftooda bilkufri gaalnimo ulaa'ika kuwaasna xabidad way gurtay acmaalum acmaashoodi maxaa yeele shuruud ayaa la wacyahay ay ku ansixi laheeday wa fi naari naarta dhexdeedana hum ayagu khaaliduuna kuwa ku waaraay weeye marka aayadda kalena casharka kalaan ku buuxinaynaa casharkeen intaasuu ku egyahay wallahi subxana watacala aclam bismillaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo sideedaad oo suuratu tawba ka mid ah. waxaa ilaahi subxaana watacaala nooga soo waramay ilahi subxaana watacaala uu radinaayey hadalladii ay sheegteen nimankii lasoo qafaalay oo dagaalkii beder lagu soo qafaalay ay ku toonayeen kacbada iyo waxyaabaha ay ka qabtaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku radiyey oo alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala mushrikiinta wax ku habboon maahan oo u suurtogeli mayso inay ilaahay masjidkiisa ama masaajidda alla ah ay camiraan maxaa yeele xaqba uma laha mana bannaana inay masaajid ay galaan ayagoo naftooda kufri uga markhaati kacay kuwaasow dha ilaahay acmaashoodu way dha ilaahay naartana way ku waarayaan buu dheh ilaahay marka ilaahay wuxuu nooga warramayaa aayadatan masaajidda ilaahay dadka inay galaan oy camiraan oy waxaa weeye ay ku faanaan ay u bannaan tahay oo waxaa weeye sheegashadoodu masaajidda ay wax ka qabteen ay dhab ay tahay ayaa ilaahay subxaana watacaala noo sheegayaa alla wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala innamaa in kaleeta maahine yacmuru waxaa camiraaya masaajidallaahi ilaahay masaajidiisa manjuul aamana billaahi alla rumeeyey iyo weligood yoonkii alaakhir oo dambe oo wa aqaama salaata salaada oogay waata zakaata zakada gutay walam yaxsha aanan ka cabsanin axad ila allaha alla mooye facataa ulaa'ika kuwaasaa mudanowdha ilaahay an yakuunu inay ahaadaan min almuhtadiina kuwa hanuunsan kuwa kamid ay ahaadaan alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala innamaa in kaleeta maahina yacmuru waxaa camiraaya masaajid allah ilaahay masaajidiisa jamac iyo mufrad waa la akriya oo tabaaqadeed ku ah weeye cimaarada masaajidda hadda waxaa ka mid a ah dhismaheeda oo la dhiso bunyaanuhaa weeye min almaali alxalaal weeye in masaajidda la dhiso asageesee marka la dhisaayo maxaa lagu dhisayaa maal xalaala lagu dhisa weeye maal xaaraama masjid lagu dhisa waxba laga heli maayo sida wasalaatu fiiha salaad lagu dukado iyo wayrkeeda wey wixii markaasi daaco ilaahay ah waxa weeye tacmiiru masaajiday ka mid tahay masaajidka qofkii ku dukanayo ku ictikaafaayo ilaahay ku xusaaya qur-aan ku akhrisanaayo wax kastoaba sidaasa waxa weeye tacmiiru masaajiday ka mid tahay masaajidka qofkaas waa camiray ninkii dhisana isaguna waxa weeye oo maal xalaala ku dhisa isaguna waa camiray marka wax kasta oo wanaag oo khayr oo masaajidka ilaahay subxaana watacaala daacahoo lagu sameeyo waxay kamid tahay tacmiiru lmasaajiday ka mid tahay oo tacmiiru lmasjid weeye marka keliya maahan dhismada keliya maahan tacmiirka masjidku waxa weye haddee masjid meel laysagoga dhiso oo meeshaan isagaga yaalo asaan dhaaco lagu camiraynin muxuu taragaayo guri caayi waxba kama duunin dadka muslimiinta ah oo masaajidda gelaayo oo ilaahay ku caabudaayo daacada rabbi kula imaanaayo waxay kamid yihiin masaajidda kuwa camiraayo tacmiirka iyo qayb ka qaateen ayaguna alhadii haddaad xoolo weysid ilaahay daacadiisa ku camir marka alla wuxuu dhahay masaajidda waxaa camila wey ilaahay dadka alla iyo yoomulcaakhir rumeeyey ee dad waxa weye ilaahay yoomulcaakhir aan rumaysnayn masaajid inay camiraan xaq u malaha weeye mana banaano inay camiraan waxbana ku dheefi maayaan markaasuu baa ilaahay haddana subxaanau watacaala wa aqaama salaata salaada oogay maxaa yeele masjidka waxa lagu camilay waxa u weyn ayaa salaad ah bacda binaa'ihi wey markii la dhiso bacdigeeda waxa lagu camiraayo ko waxa u weyn salaada weeye waato zakaata zakada gutay keliya maahan hadda qofku inuu masjidka markii oo hoogaa meel wax ka jabaan ama waxsaasa hoogaa lacaga uu ku darsado isla markaasina waxaa weeye dhaaxa uusan kula soo leexanayn salaadii iyousan ku dukannin taasi waxa weeye hadda kii camiray taas keliya maahan waxaa weeye bacda maa la dhiso masjidka xamuritaanka u weyn waxaa weye salaada qofka ku dukado ku laasimo weye waata zakaata zakadana gutadowna ilaahay zakada bixiyey walam yaksa aanan ka cabsanaynin axad ila allah alla mooye maxaaba nimankaa mushrikiin tahay oo masjidka inay xamureen sheeganayay asnaan bay ku aabudaayeen markaa dee ilaahay ka sadaqaayeen oy meesha ku hayeen markaa de waxaa weeye masaajid ma aysan camalin kuwaas saasaa la walam yaksha aanan ka cabsanaynin axadowna ilaahay ila allaha alla mooye facasaa ulaa'ikowdha ilaahay kuwaas ayaa xaqiiqa ku ahowdha ilaahay an yakuunuu inay ahaadaan min almuhtadiina kuwa hanuunay kuwa kamid mid ayna ahaadaan kuwaas ayaa xaqiiqo ay tahay udha ilaahi subxaana watacaala inay hanuuneen ajacaltumu waxaad ka yeesheen siqaayata alxaaji xaajiga waraabintiisii iyo wa cimaarata almasjidi masjidka camiridiisa alxaraami ee xumada ahay ay ahlu daalika weeye kaas ahlkiisa dadka waxaa weeye xujayda wadaagiyey masjidulxaraam ma camiray isla markaasina mushrikiin ah kaman mid watoo aamana bilaahi alla rumeeyey iyo wadyomiyuunka alaakhira oo dambo oo wajaahadda jihaaday fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku jihaaday ma kuwa saas la simaysaa ah ilaahay laa yastawuuna ma sinowdha ilaahay cindallahi agtiisa ilahay agtiisa kuwaas kuma sina maxaa yeele masjidka wuxuu u baahan yahay shuruud buu u baahan yahay marka wax amuraayo marka markay yidhahdeen maxaa jiraan waraabinaa waxbaan u khidmaynaa hadalkii sayd cabaas uu dhahaa lagu lagu radinayaa wey markaasuu dha ilaahay ajaxaltum waxaad ka yeesheen siqaayat alxaaji xaajiga waraabintiisa dha ilaahay hadda sayd cabaas markii dambe siqaayada waa la siiyey laakiin waxaa la diidayaa siqaayadiisa oo jaahiligaa hooday ayaa la diidayaa inaysan waxba aysan usaga waxba uga taraysa maxaa aasaas maaha taas weye qofku markuu wax qabanayo qof muslima oo ilaahay daacadiisa ku hagaagsan inuu yaha weye markaas ayaa waxaweye wixii isku xisaab ay gelayaan marka alla wuxuu dhahay ajcaltuma waxaad ka yeesheen siqaayata alxaaji xaajiga waraadintiisa iyo wa cimaarata almasjidi masjidka xamiidiisa alxaraami oo xurmada leh ay ahlu daalika weeye kaman mid la too aamana billaahi alla rumeeyey iyo weligood yoomkii alaakhir oo dambe oo wajahada jihaada fii sabiili laahi liiclaahi kelimatillaahi ilahay kelimadiisa koryaalkeeda u dagaalamay laa yastawuuna ma ekowdhahay kuwaasu alle cind allahi ilahi agtiisa kuma sina fadliga kuwaasu kuma sinowdha ilaahay ah. marka waxa aad ku faanaysaan waxba kama jirto weye waxba kama jiraan weye maxaa yeele ilaahay iyo rasuulkiisa ma adan rumayna dariiqada islaamka oo xaggaaheedna aheedna kuma adan socona marka hadda waxaweye kufaarta camalkoodu inuusan waxba tarayno baabayaa ilahi noo cadaynaya wallaahu allow dhah ilaahi subxaana watacaala laa yahdii hanuunin maayo alqooma qoomkii alla hanuunin maayo adaalimiina oo daalimiinta ahaye ilaahay qoomka daalimiinta hanuunin maayo alkaafiriina weeye alladiina kuwa aamanuu rumeeyow dhah ilaahi alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu haajiray wajaahaduu jihaaday fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku jihaaday yaa maali maalyaalkooda kula jihaaday iyo wa anfusihim naftooda acdamu kuwaas ayaa weyn ow dha ilaahay darajatan darajada cindallaahi dha agtiisa ku weyn wulaahika kuwaasow dha ilaahay humul waa kuwa liibaanay addaafiruuna bilkhayri weeye khayrka kuwa ku liibaano weeye dadkii hadda markee mujaahidiinta ahay oo iimaanka ku sifoobay iyo jihaadka iyo daacada ilaahay waxa ay yihiin baa ilaahay ka warramaya subxaana watacaala iyo in markaasi laga sallilayo aysan markaasi wax u dhow aysan ahaynin ama la ag joojinaayo qolooyinka ku faanaayo masjidka ayaanu camirnaa ayagoo waxa weeye aan laga haynin aasaaska islaamka inayna waxba shugul isku lahayn ayaa ilaahay ka warramaya marka alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala aladiina kuwa aamanuu rumeeyowdha ilaahay itasafuu biliimaani weeye iimaanka ku sifoobay iyo intaan lagu cabsi doono ilaahay wuxu uhi subxaana watacaala aladiina kuwa aamanuu rumeeyey dha ilaahay oo wahaajaruu haajiray awdaantoodii bay ka haajireen wajaahaduu jihaaday fii sabiili sabiiliillaahi liilaahi kelimatillaahi ilaahay keliimadiisa oo la faryayaala u jihaaday yaasilan saas weeye man qaatale litakuuna kalimatullaahi hiyo alculyaa fa huwa fii sabiililah dhaha rasuulka alayh salatu wasalaam qofka u dagaalama kelimada ilahay inay kor noqoto kaas ayaa mujaahid fii sabiililah ee wax kaloo mujaahida ma jiraan markii waxyaabo kale nabiga la weydiiyey nin u dagaalamaya hamiye u dagaalamaya nin maaragtay waa geesigaa helguraa u dagaalamaya nin halligu arta u dagaalamaya intaasaa nabiga waxaa yidhi yaa yaa jidka ilaahay ku sugan warkiiyo iska soo gaabou dhah nabigu man qaatala litakuuna kalimatullaahi walculya fahuwa fii sabiilah dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofki u dagaalamo u dhahay oo fii sabiililaahi ku dagaalamo si kelimada ilaahay kor u noqoto taas ayaa mujaahid la yidhaahdaa oo xaqa weeye waxaa kale mujaahid isku shoob weeye marka hadda qodooyinkaa waxaa soo gelaya ahlustiqaayadu nimankaahay iyo cimaaradu weye oo kufaar tahay marka hadda waxay keenaysaa la yidhi inay darajo leeyihiin laakiin waxaa weeye laakinaha laysad acdam marka hadda acdamu darajatan ayaa darajada weyn marka leeyahay taas ayaanu ka wadnaa taasaa waxay keenaysaa ahlu saqaayadii iyo ahlu cimaaradii inay soo gelaa oo gaalad ahay daahirka marka la fiiriyo waxay keenaysaa layidhi inay derajo leeyihiin laakiin ayaga laga derajoyeyni see marka wax la yeelayaa ilaan derajamawala kuwa saba yaraatee waxaa laga wadahaa layidhi oo markaasi laleeyaha acdamu darajatadan waxaa weeye asalo tafdiirkan haddii laga dhigo calaa baabihi bictibaari maa yactaqiduunahu weye siday ay u ictiqaadinaan marka la fiisho wey oo ayagaa waxay ku haystaan darajo iyo maqaam inay leeyihiin hadase waxaa weeye ismu tafdiilkaanu waa maaragtay bictibaari lmu'miniina weye mu'miniinta markii la fiisho weye oo aan iimaanka awsaaftan saddexda anan kamilan baa leeyihi ah, marka alla wuxuu yidhi subxaana watacaala ulaaika kuwaas ayaa cadamu weyn darajatan darajada cindallahi lowtiisa weyn min kayrihim ka weyn weye wa ulaaika kuwaasow dha ilaahay xisaabkan iska leh iimaanka iyo hijrada iyo jihaadka laga helay saddexdaas oo walaalka kuwaasowdha ilaahay humul faa'izuuna waa kuwa liibaanow ilaahay alkaamiluuna bilfawz weeye waa kuwa maaragtay liibaanta kaamilka ku ah weeye binisbati lilmu'mini aladii lam yastaqbilla awsaafi alaasa haddii loo nisbeeyo mu'minka oo aan samayno awsaaftan oo saddexdaa weeye ama waxaa laga wadaa ha la yidhi waxaa laga wadaa ha layidhi kuwa waxaweye aslisow iskale ayaa laga wadaa haddii loo nisbeeyo liahli siqaayati walcumaarati yubashiruhum waa u bishaaraynayaa rabbuhum rabbigoodii ilaahay biraxmati naxariis ayuu u bishaaraynayaa oo min isaga xaggiisa ka ahatay iyo wa ridwaanin raali ahaansho iyo wa jannaatin jannaad ah. ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala yubashiruhum waa u bishaaraynayaa rabbuhum rabbigoodu biraxmatin naxariis ayuu u bishaarinaya raxmaddaasoo minhu isaga xaggiisa ka ahaatay iyo wa ridwaanin raalli ahaansho ayuu bishaarinaya iyo wa jannaatin jannaadood ilaahay lahum waxaana u sugnaada fiiha jannooyinkaas naciimun nimcowdha ilaahay muqiimun oo daa'ima lahum waxaa u sugnaada fiiha jannaadkaas dhexdoodowdha ilaahay naciimun nimco muqiimun oo daa'ima jannada waxaa iska taala nimco ilaahay oo daaim oo aan dhammaanayn adduunyada wax kasta haddii lagu siiyo waxaa weeye masaa'idaa la xiriirta inay kaa dhammaadaana dhici karaysa waxa weeye aafaa dhacaysa laakiin qofkii janno galaa nimco oo daa'ima oo aan abad lahaynin ayuu isaga noolaanayaa meeshaasaa marka wax loo shaqaystaa baariduuna waxay tahay ma leh khaaliduuna kuwa ku waareen ilaahay sidaa jannadaas ku waaraya abaddan weligood khuluud oo abadiyo weeye khaalidiina xaaliyinkuwa ku waaraya sidaa jannooyinkaasowdha ilaahay abaddan weligood inallaha allana cindahu agtiisa waxaa ahaaday ajrun ajir ayaa ahaaday ajirkaasoo cadiimun oo weyn ilaahay marka hadda ilaahay yubashiruhum rabbuhum markuu leeyahay alla subxaanau wa tacaala wuxuu soo xusay saddex shay ayuu soo xusay oo markaasi waxa weeye lagu jaasinaayo sifaadkii saddexda dadkii iska lahay ilaahay subxaana wa tacaala yubashiruhum rabbuhum biraxmatin minhu ayuu dhahay waridwaanin wajanaatin lahum fiiha naciimun muqiim saddex shay ayaa ilaahay markaasi xusaya oo markaasi jafo looga dhigaayo sifaadki oo saddexda ay dadka ku sikoobay raxmadda waxay muqaabal u taha layidhi iimaankaa layidhi maxaa yeele raxmaddu waxaa weeye iimaanay ku tawqufaysaa oo ilahi wuxuu yihi subxaanau watacaala yubashirhum rabbuhum biraxmatin minhu waridwaanin wajannaatin laa fiihaa naciimun qiimun marka raxmaddu waay noqonaysaa fii muqaabalati aliimaan weeye maxaa yeel raxmaddaa ku tawafufaysa ridwaankuna waxaa weeye muqaabalatu jihaad weye jihaadka ayuu maaragtaa ridaa ilaahayna jihaadka u muqaabil iyo maxaa yeela jihaadku waxaa weeye maal iyo naf la bixiyo oo ridaha ilaahay lagu bixiyo ridwaankuna marka waxaa weeye waa nihaayat alixsaan weeye markaasu waxaa weeye muqaabalkiisa ayuu noqday jannaduna waxaa weeye ah, waxay noqotay iyaduna fidshada muqaabalkeeda weye maxaa fidshadu waa farqul awdaana layidhi wadan oo laga tago qofku markuu isweynayo wadan uu ka tegaya markaasaa ilaahay wadankii ay ka tageenaa wadan kale oo ka axlaah oo ka weyn wixii ay ka tageen ayaa ilaahay ugu bedelayaa raxmadda ayaa la hormariyaa layidhi iyo ridwaankaa layidhi ayaa la hormariya baa layidhi waxaa la ishaarayaa labadaasi adduunyada ay ahaadaan baa layidhi anahumaa yakuunaani fi dunya walaakirati waxaan leedahay adduun iyo aakiray ahaadaan labadaas jannada alaakhira layidhi jannada waxay khaas ku tahay kaliya aakhira weeye maxaa yeele aakhiru cadaayaa weeye wax addoonka la siinayo midda ugu dambaysa weye jannadu alla markaas wuu dhahay subxaana watacaala yubashiruhum rabbuhum rabbigooda waa u bishaaraynayaa birahmati naxariis ayuu u bishaaraynayaa roobihi isaga xaggiisa ka ahaatay iyo waridwaani raalli ahaansho iyo wa janaatin janaat low baxaan u sugnaada fiiha jannooyinkaas dhexeeda naciimu nimcaw dha ilaahay muqiimi oo daa'im khaalidiina xaalihin kuwa kuwaaraya fiiha jannooyinkaas abadan weligooda in allaha allana cindahu agtiisa waxaa ahaaday ajrun ajir ayaa ahaada cadiima oo weyn o dha ilaahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow laa tattakiduu haka yeelana aabbahakum aabbayowgiina iyo wa ikhwaanakum walaalihiina awliyaa xayiirka ka yeelanow dha ilaahay in istaxabu lkufra kufriga hadday doortaan cala aliimaan iimaanka ay ka doortaan waman yatawallahum rubilka weliyeesa oo minkum idinka idinka mida fa ulaaika kuwaasowdha ilaahay humu daalimuuna waa kuwa daalimiin alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala yaa ayuha aladiina dilka aamanuu rumeeyanow laa tattakiduuha ka yeelana aabbaa'akum aabbayowgiina iyo wa ikhwaanakum walaalihiina awliyaa xayiirka ka yeelana walaalihiina iyo maaragtaya ah, ee aabba idiinow ilaahay xiriirna ka yeelana waa goormee yanustaxabu lkufra kufriga hadday doortaan weeye cala aliimaani iimaanka ay ka doortaan intaan aayaddan macneeda aanan dhammaynin waxay isoo digtaa la yidhi aayaddaanu dad oo hijrada iska dhaafay markii hijrada laysku faral yeelay ayay hijradii ka tageen ahalkooda iyo tijaaradooda daraaddeeda uga tageen oo waxay isdhahay ahalkiina ka tigi kartiin haddaba tijaaro iyo ganacsi waad leeyihiin wixiina idinka baaba'ay markaa saas baan leeyahay cabdullahi ibnu cabbaas xabra caalamulumma waxau dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu dadka amray hijro ay u hijroodaan madiine oo maka laga tago waxaa ka mid ahay buu dadka nin ahalkiisa uu ku tacalluqay iyo awlaadiisa oo naagihii iyo ilmihii qabsaday markaasay waxay u dhaheen baa layidhi ilaaha idinku dhaarinaye mana nooga oysiin hana layacina meel adlaha nooga tegina taa nooga tegaysiin markaasay u jilceen markaasay iska dhegaadeen isaguna wuu iska baayeen ilaahay subxaana watacaala markaasa aayaddan soo dejiyey markaasuu dhah ilaahay qul waxaa ilaahay guri yaa ayuha aladiina duulka aamanu rumeeyeenow laa tattakiduu ka yeelana aaba'akum aabbayowgiina iyo wa ikhwaanakum walaalihiina awliyaaa xiriir in istaxabu lkufra kufriga hadday jeclaadaan cala aliimaani iimaanka ay ka jeclaadaan maxaa yeele rishwe intaan maka la furanin bacdamaa rasuulka calayhi salaatuslaam uu taran yeelay hijro inuu ka hijroodo mako intii maka laga furaay intii u dhaxaysay siddeeddaas sano qofkii maka ku islaama oo hijro awood u leh hadduu hijroo waayo islaamkiisa waxba laga soo qaadi maayo marka wuxuu noqonaya gaalnimada wakti waman yatawallahum ruuxinkii xariiri waa shawdha ilaahay oo minkum idinka idinkamida fa ulaaika kuwaa shawdha ilaahay mankoo jami noqoto weeye humu daalimuuna waa kuwa daalimiinahu ilaahay maxaa dadku hadday gaalnimo doortaan gaal waxa weeye xariir inaad ka dhigato ma ahan haddaad ka dhigatood qalbiga ka jeclaatana baanin gaasaysiiisoo kala qul waxaa u tira hawdha ilaahay inkaana hadday ahaadeen aabbaa'ukum aabbayowgiina iyo wa abnaa'ukum ilmihiinna iyo wa ikhwaanukum walaalihiinna iyo wa aswaajukum haweenkiinna iyo wa xashiiratukum qaraabadiinna iyo wa amwaalun maalyaalo amaashaasoo iqtarabtum waad kasbanaysiin iyo wa tijaaratun tijaaro tijaaradaasoo takshown aad ka cabsanaysiin fasaabahaa jabteeda iyo wamasaakinu guryayaalo tarlownaa aad ka raalli tihiin axabba ilaykum xaggiina in loo jacayl badan yahay min allaahi ilaahay layni kaga jacayl badan yahay xaggiisa iyo warasuuli ilahi rasuulkiisa iyo wajihaadin jihaad oo fii sabiilihi ilahay jidkiisa lagu jihaado oo saas u fariisateen ayaga adligooda jihada dursada iyo jihaadka uga harteen fatarabbasuu korka xataa ya'tiya allaahu alla inta u kala imaanaayo biamrihi amarkiisa oo kala imaanayo wallaahu allana laa yahdiy hanuunin maayo alqooma qoomka alla hanuunin maayo alfaasiqiina oo faasiqiinta ahayeen aayaddan hadda iyaduna aayadda horey daba joogtaa oo ayadana waxay soo degta baa layidhi markii qorooyinkii islaamay ay yidhaahdeen oo aan hishoonin naxnu in haajarnaa laacad amwaalunaa ay dheheen wadahaba tijaaratunaa wataqaraba diyaarunaa wataqadhacad arxaamunaa warkaasay dheheen way yidhaahdeen nimankii heshiiga ka haray oo haddana islaamay waxay yidhaahdeen annagu haddaan heshoonno maalkayna ayaa la yacmaaya xoolahayayna waa la yacmaaya oo dayac noqonaya tijaaradaydyaa baaba'aysa guryahayna ayaa kharaabmaayo guryihii waa kharaabmaayaan gurya haddii laga tago waa iska kharaabmaayaan haddana waxaa go aya qaraabadaynina waa go-aysaa oo annaguna waa ka go-ayna ayaguna waa naga go aya qodooyinkii markaas sida hawey sidaas yidhaahdeen ayaa aayaddan iyaduna kusoo degtaa layidhi waxaa ka laga qaadanayaa aayadda ayaa yidhi idaa tacaarada amrun min umuuri diin maca masaalixi dunyaa yuqadamu amru diin walow lazima calayhi tacdiilu amri dunya waxaa la yidhi waxaa laga qaadanaya aayaddaan ay culimmadu yidhaahdeen hadday iska hor yimaadaan amar oo oh, umuuridiin ka mid ah iyo masaalix adduunye waxa weeye amar oo amuuridiina iyo masaalix adduunya ayaa istacaarulo ishuri miday oo waxa weeye mid in la fuliyo midaana labadaba laiskuma fuli karo oo haddii amrudiinkii la fuliyo amru dunya ayaa la yacmaaya haddii macnaha amrudiinkii la iska dhaafo diinta aan la fulino masaalixu dunya la fuliyona masaalixdii aa ah hagaagaysa adigu xawaaye saxaalib waxaa loola jeedaa labadaas amuur hadday iska hortimaado oo waxa weeye aan laysku fuli karin in mid la layaca mooye waxaa la layacayaa masaalixu dunya ayaa la layacayaa masaalixu dunya ayaa la layacayaa waxaa la hormarinayaa waxaa la hormarinayaa amru diinkaa la hormarinaya diinta ayaa la hormarinaya walow lazima calayhi tacdiila amri dunya diinta la hormariyo hada ka laasimto ha ka dhalato adduunyada inay hallawdo ah, adduunyada inay hallawdo maxaa yeele diin iyo adduunya la maayo laakiin hadda ahlu zamanku adduunyada kali waxay rabaan oo diintu waa la layacay waxaa markaasi la doonayaa adduunyada kali maxaa dadka hadda maanta meeshay adduunya ku helayaan kaliya ayay qalbiga ku hayaan waxa loo hishoonayo meel walba loo aadaayo waxa weeye liamri dunya waaye waa liamri diin weye diin looma hishoonayo meelna loo aadi maayo marka hadda arrinta bilcagsigay noqotay ilaan iimaanan jirin he meesha haddaan iimaan jirin waa in adduunye la goostaa taasaa imaanaysa adduunyo kaliya hadda loo ordayaa oo meel diinu ku layacmayso kufaar lagax tegaayo lagu gaaloobaayo dadka qaarkiis awlaaddu ku baaba'ayso ayaa hadda la falilayaa oo markaasi ina masaalixdu oo diinta laga tago ayaa masaalicu dunya loo ordayaa marka taasi iimaan ma ahan islaamnimana ma qabto taas meeshaasna wax iimaana laguma haayo waxaa weeye iimaanku waa midka kaliya oo mustaqbalka wax taraayo haddii adduunye mustaqbal laga dhiso adduunya mustaqbal ma waan sideedaba mustaqbal adduunye ma wejigisiisaba mustaqbalku aakhiro kaliya weeye wixii markaasi adduunyada aan loogaga dhammaynin umuurudiinka oo loo kaalmaysanayo ta min umuuril aakhira kale oo mid yahan umuuru aakhira kamid yihiin laakiin hadda arrinta meeshaas ma joogto waa macnaha musiibo iska dhacday iimaan iimaan baan jirin iimaankii baa baaba'ay markaasuu dhaha ilaahi subxaana wa ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala qul waxaa u tiraahdaa in kaana hadday ahaadeen aabaa'ukum aabbayowgiinna iyo wa abnaa'ukum ibnihiinna iyo wa ikhwaanukum walaalihiinna iyo wa aswaajikum haweenkiinna iyo wa cashiiratikum qaraabadiinna wax hadda badanaa wax loo halleeyo oo diinta loo layaco kuwaasaa ugu badan iyo wa amwaalun maalyaalo amwaashaasoo ikhtalaftum waa adka isdhegaysiin iyo wa tijaaratin tijaare tijaaradaasoo waxbaktoon aad ka cabsanaysiin tasaabahaadka erjabtooda oo inay idinka baabaado aad kabaqaysiin iyo umasaakinun guryayaalo kar lownahaa aad ku raali tihiin axabba ilaykum xaggiina loo jecayl badan yahay min allaahi ilaahay xaggiisa laydinka jecel wixii ilaahay idin amray oo hijradaasa iyo diinta in loo nufeeyo iyo warasuulihi rasuulihi rasuulkiisa iyo wa jihaad oo fii sabiilihi ilaahay jidkiisa lagu jihaado aad ku dhirta faqacadtum aad fariisateen liajlihi intaas lasoo sheega daraaddeed adhijrati war jihaadi weye hijradii iyo jihaadka adigu uga fariisateen fatarabasuu firta markaa balo firtada waciidka u dabamaray intaas haddii diinta loogaga mashquulo oo daacada ilaahay loogaga tago waxaa ka daba imaanaya tahdiid waciid adag baa yidhi fatarabasuu kortooda iska suga xataa yatiy allaahu alla intau u kala imaanaayo biamrihi amarkiisa u kala imaanaayo tahdiid moog meeshaas ku jira haddana waxaa weeye adduunyadii baa la fadilay oh, qofkii adduunye fadilay oo diintii uga tegay waciid adag baa halkaas ugu sugan oo markaasi waxaa weeye ilaahay u goodinaya subxaana watacaala waxa ilaahay uu sheegaya mar bay uun imaan doonaa xataa yaatiya allahu biamriyo dha ilaah xataa yaatiya allaahu alla inta u kala imaanaayo biamri amarkiisa u kala imaanayo ibnu cabaas waxau dhahay waa fatxu maka weeye marka haddaa fatxumaka markii dambe waa yimiday amarkii ilaahay waa dhacay oo makadii markaas laga hijroogdhahayo markii dambe ayadaa daar islaami noqotay rasmiya waase hadda mar walbay arrintaan iska imaan karaysaa wallaahu allowdha ilaahay laa yahdii hanuunin maayo alqooma qoomkii ilaahay hanuunin maayo alfaasiqiina oo faasiqiinta haye hadda qulooyinka sidaasa oo umuuraha aan soo sheegnay diinta markaasi waxaa weeye iyo iyo amuurahaas amuurahaas fadilay ilaahay wuxuu ku tilmaamaya faasiqiin inay yihiin wallaahu allowna ilahi laa yadii hanuunin maayo alqooma qoomka ilahay hanuunin maayo alfaasiqiina oo faasiqiin tahay kuwa daacada ilahay ka baxay alla hanuunin maayo markii hore daalimiinaa laga cabiraa layidhi maxaa yeel waxaa la ishaaraya kufaarta inay ku sifoobeen maaragtay wafti kasta oo qabiixa haddana waa faasiqiin baa layidhi waa isku mid marka casharkeenu marka intaasuu ka egyahay wallahu subxana watala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu